alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudah wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu <clears throat> waxaa inoogu dembeeyey darsigu aynu kaga warannay xadiidka marduudka ah asbaabtiisa soo ma mhm. <clears throat> waxaynu nidhi sababu raddi alxadiid xadiisku sababta loo radiyo ama asbaabta uu xadiisku u noqdo midaan sugnayn laba sababood baa la isugu celiyaa saqdun fi sanad iyo tacnun fi raawi dacnun fi raawina waxaa looga jeeda tacnun fi cadaalatihi aw tacnun fii eesh fii xifdihi wa dabdihi ama labadaba waay anwaacu sakti fi lisnaad a darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay labada sababood ta hore oo saktiga ah sanadka oo wax ka maqan yihiin oo aan mutasil ahayn bal hadda noocyada looga jeedo noocyada looga jeedo waay waxaynu u qaybin doonaa sanadka awalu sanad iyo aakhiru sanad iyo athnaau sanad soo ma waay anwaacu saqdi fi sanadi anwaacda dhicitaanka noocyada qa noocyada dhicitaanada ku dhaca sanadka noocyadooda wa waxaa loo qeybiyaa marka hore saqdi waadixa iyo saqdi khafiya saqdi waadixa oo qofka cilmigan ilmaamka u lehay markaba uu soo qabanayo ama qofka u fiirsadaa uu soo qabanayo ee aqoon ahlulcilmiga aqoon u leh gaar ahaan cilmiga xadiidka iyo saqdi khafiya oo qarsoon oo soo qabashadiisu ay u baahan tahay ay u baahan tahay diraayo iyo baadhid iyo baxsi iyo aqoon gaar ah labadaasa marka hore loo qaybinaya sakdi daahira iyo sakti khafiya siduu sheekhu u qoray anwaacu anwaacu sakdi fi sanadi waa sakdun waadix sakdi muuqda dhicitaan muuqda wa huwa arbacatu anwaacin afar nooc weeye waa almucallaqu iyo almursalu iyo almucdalu iyo almunqadicu afartaa weeyaan afartaa maxaa la isku idhahdaa hmm saqde daahira haddii sheekhu xafidahu llah wuxuu doonayaa ama uu ku galay inuu shay kasta kuu koobo oo uu aqsaamtiisa si kooban kuugu sheego hahay oo darsigan darsigii ka horreeya waxaa nidhi alxadiis almarduud liaxadi sababeyn buu u noqdaa sababa imaa sakdun fi sanad aw acnun fi raawi waa hadal kooban soo ma hadhow baa lakala la kala faslinaya oo la sharaxaya hadalkaas iminkana wuxuu kugu yihi sakdigii labuu qeybsamay sakdigii sanadka ku dhacay sanadka maqnaanshihii wax ka maqnaayeen labuu qeybsamaa maqnaansho muuqda oo daahira oo qofka cilmiga diraayaa u lihi walow yaanu mutakhasis xadiis ba ahaana uu soo qaban karo fahmi kara markuu s saa u arka sanadka iyo sakdi khafiya oo qofka soo qaban karaa wiya qof ahlulxadiid ah waa hagaag wuxuu kugu uxukuguri ka koobaad waa maxay waa mucallaq almucallaqu baa la idhaha mucallaq waa kii la laalaadiyey waa kii la soo laalaadiyey imaka leyrhkan mucallaq baa la odhanaya waa meel buu ka soo laalaadaa soo ma almucallaq mucallaq muxadisiini maxay uga jeedaan luuq ahaan mucallaq waa shaygaa lasoo laalaadiyey xagga luuqada lakin muxadisiini maxay uga jeedaan muxadisiini waxay uga jeedaan mucallaq xadiiska sanadkiisa waxaa loo qeybin doonaa awal iyo aakhir awalu sanad iyo aakhiru sanad iyo ahnaau sanad oo markaynu nidhi bukhaari baa xadiiska inama alacmaalu binniyaat wariyey markaasuu wuxuu yihi xadahanaa abu bakr alxumeydiyu qaala xadahanaa sufyaanu qaala xadahanaa wuxuu yihi imaam الbukhaari abara qaala xadaana abu bakr alxumeydi qaala xadahanaa sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaanaa maxamed ibn mxuuha yaxya ibn ibrahim myuha yaxya ibn ibrahim alansaari ikaadi a yaxya ibn saciid alansaari qaala akhbaranii maxamed ibn ibrahim ataymi maxamed ibn ibrahim ataymi qaala samictu calqamata bn waqaas alaythi yaqulu samictu cumar khaaaba yaqulu clى اlmimbari samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaqulu inama alacmaalu bالniyaat sanadka maala awalkiisu waa halku ka bilaabo maxaan kugu ihi awalkiisu waa halku ka bilaabo marka awal awal isnaad waayo waa abu bakr alxumeydi soo ma halkuu bukhaari ka bilaabay xadiiskaas haddii b haddii abu bakr alxumeydi o sheikhu lbukhaariya la jaro calqama la jaro oo xadiidkaasi matalan sanadkiisa laga bilaabo yaxya bnu saciid cafan haddii abubakr alxumaydi la jaro oo sufyaan la jaro oo yaxya bnu saciid alansaari laga bilaabo xadiiskaasi waxaa la odhanaya maxay waa mucallaq waa mucallaq ka annao lasoo laalaadiyey aan aanu meeshii uu haystay aan lagu wada sheegin waay mucallaq baa la idhaha haddaynu sheikhu lbukhaari jarno abubakr xumaydiya sheekhiisana jarno oo sufyaan ah nacam aynu jarno yaxya ibnu saciid alansaari aynu ka bilowno mucallaq baa la odhanaya haddii yaxya ibnu saciid alansaari aynu raacino in maxamed ibraahim ataymi ka bilownana mucallaq baa la odhanaya haddii taabicigo keliya lasoo reebo sanadka gebigiisa inta la gooyo taabicigo keliya lasoo reebo iyo saxaabigana mucallaq baa la odhanaya haddii sanadkao dhan la jaro saxaabigoo qura lasoo reebana mucallaq baa la odhanaya ma aragta hadda xadiiskaasi mucallaq baa loo yaqaana ayib wuxuu kugu yuri sheekhu wa huwa mucallaqii maa xudifa kii la jaray weeye min awali sanadihi sanadkiisa halku ka bilaabmaa waxaa laga jaray raawin raawi aw akaro ama wax ka badan walow ilaa aakhiri sanadi walow sanadka ilaa aakhirkiisaba hala gooye xadiiska mucalaq baa la yidhaha xadiiska awalul isnaadkiisii laga jaray raawi ama laba laga jaray ama saddex laga jaray intii kale lasoo reebay ama sanadka gebigiisiiba la gooye taabicigiiyo saxaabigiiyo qura lasoo reebay ama sanadka gebigiisiiba la gooye saxaabigoo keliya lasoo reebay ama xataa saxaabigii la jaray matnigii xadiiska qura la sheegay xadiiska maxaa la dhahdaa mucallaq waay sidaa awgeed iminka buluuqun maraamka axayse ku taalla calaa hada alistilax maxay noqonaysaa mucallaq bay noqonaysaa laakiin war kalenu sheegi doonaayo ku saabsan hadda waxaa la rabaa inaad suurada fahanta bes waay maa xudifa waa kii laga jaray min awali sanadihi sanadkiisu halkuu ka bilaabmo ayaa raawin raawi laga jaray aw aktharu ama wax ka badan baa laga jaray waxaa shardiga ah haddii wax ka badan laga jarayo inay isku xigaan ayaa shardiga ah. waa maalan laba raawaa laga jaraya labada raawi waa inay isku xigaan waa inaan raawi waa inaan inta raawi la gooyo mid laga tegin oo mid kala la goynin haddana sidaa hadday noqoto wax kaloo noqon doonaa waay aw akar walow ilaa aakhiri sanadi walow sanadkaba hala wada gooye mucallaq baa la yidhaha xadiiskaas fasaqdu saqdigu marka mucallaqa la joogo waa min awali sanadi sanadka awalkiisa wax ka dhaceen maxaad halkaa ka fahantay mucallaq inaan la odhanin mucallaq inuu ku gaar yahay wixii sanadka awalkiisa wax laga jaro soo ma waay kaasi waa saqdi sanadkii galay oo awalulisnaad ku dhacay intaa ma ciidan fahmin baa jirta ya ficilkeediina waa sheegay ka labaad waxaa la yidhaha almursalu mursal baa la yidhahda wahuwa mursalku mursalku waa kii lasii daayey wahuwa maa adaafa waa wixii uu u tiiriyo ataabiciyu taabici wuxuu u tiiriye weeye taabicigu waayo waa ninka arkayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama ee wax ka qaatay maa adaafa wixii u tiiriye weeye ataabiciyu taabicigu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga uu tiiriyey taabici baa nebi maxamed wax ka warinaya taabicigu nebi mu arka ya hmm. taabicigu nebi mu arag hadduu nebiga arki laha muxuu noqon laha isagoo nebiga rumaysan arki laha saxaabi buu noqon laha hahe marka qof aan nebi maxamed arag oo taabiciya ah, taabicigaasi farqi ma kala lahaa inuu saxaabi yahay cafan inuu yahay taabici kabiira inuu yahay taabici kabiira iyo inuu yahay taabici sagiira taabiciinta waxaa loo qaybiyaa kibaaru taabiciin oo qoladii saxaabada badankooda aragtay ee soo gaadhay iyo sikaaru taabiciin qoladii saxaabada in yaroo ka mida soo gaadhay iyo qolo meel dhexa ah waay taabici wixi uu nabiga u tiiriyo mursal baa la yidhahda xasan albasri baa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigaasa ayaasaa yidhi saciid ibnu jubayr baa wuxuu yihi rasuulkaas sidaa sameeyey saciid ibnu jubayr rasuulka mu arkin alayhi salaatu wasalaam ma arkin nacam marka wixii taabici uu nebiga u tiiriyo mursal baa la yidhaahda taabicigaasi farqi markaa lahaa inuu taabici kabiirayay iyo inuu taabici sagiirayay sa awgeed baa sheekhu u ilaaqay maa adaafahu taabici waa wixii taabici u tiiriyo ila nabiyi sala allahu alayh wasalam fasaqdu dhicidda sanadkaa kudha ku dhacday limaa fawqa taabici ciddii taabiciga ka sarraysay ayaa maqan halkan aan ku fahansiiyo halkani fahan yar bay u baahantay waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo oo taabiciga yaa ka sarreeya sanadka marka sanad la dhisayo waxaa laga bilaabaa hoosta oo markaan lena iminka bukhaari baa wuxuu yihi xadaana alimaamu اlbukhaariyu markaan lena bukhaari qaala imaamu اlbukhaariyu xadaana abu bakr sanadka waxaynu ka bilaabaynaa maalan hadday hadday maalan sabuuraddii tan tahay sanadka halkan aynu ka bilaabaynaa halkan waxaynu ku qoraynaa bukhaari meel ka sarraysa waxaynu ku qoraynaa abu bakr alxumaydi meesha ka sarraysa waxaynu ku qoraynaa sufyaan halka ka sarraysa waxaynu ku qoraynaa yaxya ibnu saciid alansaari halka ka sarraysa waxaynu ku qoraynaa maxamed ibrahim maxamed ibnu ibraahim ataymi halka ka sarraysa waxaynu ku qoraynaa calqamata bni waqaas allaythi halka ka sarraysa waxaynu ku qoraynaa cumar khadaab dabeedna nebiga calayhi isalaatu wasalaam sanadkii markaas sidaasuu socda hoosta markaad ka bilowdo haddaad sanadka saa u qorto iyo haddaad bukhaari halkan ku soo qorto ood hoos u soo wado waa laba sheego kala duwan haddaad marka hore tasawurato in sanadka marka la dhisayo halkaa sare laga soo bilaabo oo bukhaari ugu sareeyo limaa fawqa taabici way kugu qasmaysaa marka sida saxdee waxa sanadka hoos baa laga bilaaba insha allah samarad way noo taclaa mar baynu sawre mar baynu sawreen sanadka hoos baa laga bilaabaa hoos marka laga bilaabo waxa ugu hooseeya mukharijkii xadiiska ciddii xadiiska soo saartay waxaa ku xiga sheekhiisii oo abubakar alxumeydiga waxaa ku xiga sheekha sheekhiisii oo calqama ah sida loo wado waxaa ugu sareeya sanadka saxaabigii waxaa ku xiga taabicigii marka lagu leeyahy markaa ciddii taabiciga ka sarraysaa la waayey taabiciga ka sarreeya saxaabi warka waa fahanteen soo ma hay haddaad saa u fahmi weydo oo aad sanadka qalbido hadhow baxarkaagaa kacaya war waxaan fooqa taabiciga la sheegaya waa maxay hay marka warkaas saa ula socon <clears throat> waay Mhmm. kaasna mursal baa la yidhahdaa waa noocii labaad nooca saddexaad waxa la yidhaha almucdalu almucdalu waa kii laysku adkeeyey ya mucdal waxa weeyaan mid warkiisu adag yahay wa huwa mucdalki maa sakada maa e, sanad weeye sakada u maa sakada waa wixii uu ka dhacay maa xadiis weeye saqada uu ka dhacay ama ahar ama khabar dhaho saqada saqadaw ka dhacay min sanadihi sanadkiisii uu ka dhacay inaani laba qof iyo fa wax ka badan baa ka dhacay qof iyo labaa ka maqan laakiin cala tawaali si isig isuxiga si isxigay u maqan yihin labadaa qof laba raawi baa ka maqan sanadki oo la gooyey labadaa raawiyo la gooyey way isku xigaan laakiin culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxa shardiga waa laba raawi oo isku xiga oo sanadka bartankiisiya walihaada waxay halkan ku dareen maa saqada min ahnaai sanadihi maa saqada min ahnaai sanadihi waa wixii sanadkiisa dhexdiisa oo ka dhacay inaani labo iyo fa akaru cala tawaalina u dhacay saas ahlucilmiga qaarkood yiha waana sax mucdal waxaa la yidhaahdaa xadiiska sanadkiisa dhexdiisa waa ka xagga dambe kuugu sheegay kuri wasaqdu fi ahnaai sanad saqdiga mucdalku saqdigiisu waa sanadka bartankiisa sanadka dhexdiisa weeye awalkiisana ma aha aakhirkiisana ma aha aynu eegna inuu halkan ku saxay nacam <clears throat> marka waa maa saqada wixii uu ka dhacay min sanadihi min asnaa'i sanadihi baad ku qoraysa sanadkiisa dhexdiisa waxaa ka dhacay ithnaani laba iyo fa wax ka badan baa cala tawaali si isxiga u dhacay laba raawi baa ka maqan sanadka dhexdiisa labadaa raawi si isxigay umaqan yihin halkan eeg xadiiskii aynu nidhi waxaa wariyey bukhaariyo wuxuu ka wariyey xumeydi xumaydina wuxuu ka wariyey sufyaan sufyaanna wuxuu ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari sufyaan ibnu ciyeynat alhilaali wuxuu ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari ayaa waxaa xadiiskii la gooyey sufyaan iyo yaxya waxaa jooga abubakr alxumaydi sanadkii waxaa laga saaray sufyaan iyo maalan yaxya bnu saciid alansaari labadaasaa laga saaray sanadkii awalkiisi wuu joogaa aakhirkiiyo saxaabigina wuu joogaa soo ma iyo taabicigii xaggaas lakiin intii dhaxaa maqan xadiiskaa mucdal ba u yaqaaniin muxadisiintu mucdal maxaa loogu bixiyey wuu ka dhib badan yahay xadiiska mursalka iyo ka mucallaqa ah marka kaanahu laga dhigay mushkil kaana ishkaalkiisu wen yahay hay wlmucdl saaqidu minhu اtnaani wama rawaa صaxaabiyu wama marka hal inagu waxaynu hadda ku qaynay min ahnaa'i sanadihi culimada qaar baa waxay yidhaahdeen hadalkaa u fiirso ahlulcilmiga qaar baa waxay yidhahdeen mucdal suura suuro kalaa mucdal noqon karta oo waa maxay suurada mucdalka noqon karta waxa weeye in awalul-isnaadka laba qof laga xadfo si isku xigana loo xadfo marka suuradaasi laba magac bay leedahay biictibaarin in sanadka awalkiisii maqan yahay waa mucallaq bictibaarina laba in laba qofoo isku xigaa maqan yihinna waa maxay waa mucdal fa huwa fi aanin waaxid waxaa la odhan karaa waa mu mucallaqun mucdal ma hadda si suuradaasi usoo gasho meesha ay culimada qaarkood sheegeen ayuu sheekhu yihi maa saqada min sanadihi raawin fa akar labada suruu rabaa inuu meesha wada geliyo laakiin sida mashhuurkaah waa sidaan sheegnay saa awgeed bu wuxuu kugu yihi wasaqdu fi ahnaai sanad saqdiguna waa ahnaau sanadka sanadka dhexdiisa marka soo kooba waxaa tirahaa ma saqada min ahnaai sanadihi raawin fa akar cala tawaali waa xadiiska ay sanadkiisa laba qof oo isku xigaa ka maqan yihiin sanadkiisa dhexdiisa kaana mucdal baa la yidhaha waa mustalax kale oo markaad maqasho muxadisiin iyagoo ha dhowta leh wa hada alxadiisu fiihi icdaalu ya xadiiska icdaal baa ku sugan waa inaad markaba fahanto in xadiiska cilo sanadkiga kusugan la sheegay waa hagaag waxaynu haynaa mucallaq iyo mursal iyo iyo mucdal almunqaicu kaale waa kii afraad ila waa sakdigii daahirka waa afar qeybood baa la yidhi wa huwa e, munqaicu maa mid weeye maa xadiis weeye maa khabar weeye saqada uu ka dhacay min sanadihi sanadkiisa uu ka dhacay oo uu ka maqan yahay raawin raawi iyo fa akharubaa ka maqan laakin laysa cala tawaali laakin iskuma xigaan eeg halkan raawi baa xadiiskan ka maqan hal raawi baa ka maqan sanadkiisa halkaa raawi hadduu sanadka dhexdiisa yahay hadduu sanadka dhexdiisa yahay ama sanadka aakhirkiisa yahay laakiin taabicigii uu joogo taabiciga ka sokeeyo munqaic baa la yidhaha ishkaal ma laha aragtaad waay haddii uu halkaa raawi ka dhacay raawi kelii ka maqan yahay xadiidkii awalka hadduu yahay mucallaq baynu ku sheegnay soo maha aakhirka hadduu yahayna maxaynu ku sheegnay mursal aakhirka hadduu yahayna mursal baynu ku sheegnay haddii uu bartanka sanadka galo meel keliyana uu yahay raawi qurana uu yahay waxaa baxay ya waxaa la yidhaahdaa munqaic baa la yidhahdaa maxay isagii mucdalkii ku kala duwanaadeen mucdalku labaa isku xiga soo maha kana waa sanadka bartankiisii laakiin waa hal raawi oo yaa meesha ka maqan xadaana abu bakr bn xumaydi qaala akhbarana sufyaan qaala xadaana yaxya bnu saciid alansaari qaala akhbaranii maxamed ibraahim ataymi soomahayn maxamed ibraahim baa la saaray maxamed ibrahim meesha laga saaray maxamed ibraahim awal sanad miyuye maya aakhirulisnaadna miyuye waa dhexda soo maaha halkaa nin baa sanadkii ka maqan suurada noocaasa nin keligii sanadka dhexdiisa ka maqan yahay maxaa la dhahdaa munqatic waxaa kaloo munqatic la dhahdaa awalulisnaad wuu joogaa oo abubakr alxumaydi wuu joogaa sufyaan baa la gooyey yaxya ibnu saciid alansaarina wuu joogaa yaxya ibnu saciid alansaarina wuu joogaa maxamed ibraahim ataymi baa la gooyey laba raawi baa go-an oo min ahnaai sanad sanadka dhexdiisa ka maqan laakiin may isku xigaan taana waxaa la yidhaha maxay munqatic labadaa suuro munqatic baa la yidhahda si yaroo kale aan ku idhaahdo hadday laba raawi iskaga kaaxigaan sanadka dhexdiisa oo ay wada maqan yihiin mucdal dheh haddii sanadka dhexdiisa raawi keliya ka maqan yihina munqatic dheh haddii laba raawi isku xigaan ka maqan yihiin sanadka dhexdiisana munqatic dheh war waa sooma warkaasi nau dhamaado wasaqdu saqdiguna fii anaa'i sanadi sanadka bartankiisa weey marka mucdalka saqdigiisu waa anaa sanad sanadka dhexdiisa sanadka dhexdiisa waxaa looga jeedaa mar walba inuu barta noqdaa shardi maaha laakiin waa inaanu noqon awalu raawin iyo taabicigii waa inaanu noqon aakhiru raawin waxa weeyaan taabiciga aynu hadda halkan inagu uga jeedno waa inaanu noqonin waaya afartaa waxaa la isku yidhaahdaa saqdun daahir maxaa saqdi daahira loogu bixiyey ninka xadiis inuun inuun aqoon u leh ee ku dhex jira ee durbe iyo macrifo u leh ee dabaqaadkii ruwaadda kala garanaya ee rag rijaalulxadiis warkooda wax ka haya markaba wuu soo dallacayaa sanadkan inaanu isla haysan ah, sanadkan inaanu isla haysan durbaanay u baahantay durba ayay u baahantay laakiin waxaa jira sakdiyo muxadisiinta raggooda khubarada ah ee waxa weeyaan garaad waxa weeyaan mutadaliciinta ku ah cilmiga cilmiga ka fara buuxsaday ee asxaabu alkhibrati waalxifdi waalfahmi faaqid mooyaane aanay soo qabanin baa jira sakdi aanay soo qaban cid kale ga jira si awgeeda waxaa loogu bixiyey waxaa loo qeybiyey sakdi daahira iyo mid khafiya waaya dee ninka taagan qaala xasanulbasri radia allahu canhu kaasi ma waxbuu soo qabanaya ya ee u malaynaya albasri inuu yahay saxaabi ya ama yaxya bn abi kahiir u malaynayo inuu yahay saxaabi ama qataadat bnu dacamat sadusi u malaynayo inuu yahay saxaabi ya ama cikrima mawla bnu cabaas u malaynaya inuu saxaabi yahay dee ninkaas sakdigaa soo qaban maayo ah, markaa waa nin ragga kala yaqaana oo abtirsiintii muxadisiinta haya oo goboladoodii garanaya oo buldaantii ka soo jeedeen garanaya oo dabaqaadkay ka kala tirsan yihin garanaya oo qof walba goortuu dhintay iyo goortuu noolaa garanaya garanaya sanadka inuu yahay mutasil ama munqatic ama mursal ama inuu yahay anigii idinka sheekeeyey mid baa masaajid ka kacay masaajidkana culimo waaweyn baa fadhidaa dabadeedna xadiis buu daldalay hadhow markuu waxaan jirin sheegay ee uu iska u dadkiina waxoogaa lacaga ka warursaday ayaa loo yeedhay waar hebele maadaa hebel arkay ma adiga caalimkii hebel la odhan jiray arkay haa oo xaggaad ku aragto magaalo heblaayo ama waddan hebel oo goormaad aragta sanadkee baad aragtay markaasuu oo aada la kulanta wax ka qaado markaasuu yihi sanadka hebel sanadkaas hebe nooca iyo nooca iyo noocaase tiradaa lahaa ayaan arkay muu fahmin miskiinku waxaa la weydiinayo inuu cilmi ku dhisan yahay dabadeedna wuxuu ku yihi ninkii caalimka su-aasha weydiiyey muxadidka u malayn maayo ilaahay inuu hebel toddoba sano markuu sii muutanaa adiga kuusoo nooleeyey s sidaad wax oga maqasho <laughs> ma garad sheekhaasi u malayn maayo in ilaahay markuu dhintay toddoba sano kadib adiga kuu soo nooleeyey si aad wax uga maqasho muxuu leeyahay been baad sheegaysaa soo ma maxaa lagu dhisay ninkan nin de caalimka wax weydiinayaa nin khabiir biruata buu ahayo nin walba goortu dhintay ay dee u maaragtay u xisaabsantay ah. ma garat <clears throat> waay sheekhu wuxuu kugu uhi anwaacu sakdi alwaadix aldaahir buu uga jeeda mucallaq mursal mucdal munqatic warkaasuu u dhamaaday saqdun khafiyun saqdi khafiya bal khafiga si aad u kala fahanto saqdiga khafiga iyo ka daahirka ah saqdun saqdi oo khafiyun qarsoon kalmudallasi waaba kii la kii la dahaadhay kii waxa weeyaan la qariyey mudallas waa shaygii la qariyey wlmudalasu khabarka la qariya ama sanadka la tadliisiyeyna nawcaani laba nooc weeyaane fatanabah bal hadda aada u dhug aada u dhugmo aada u dhugo alawalu ka hore wax weeyaan tadliisu lisnaadi sanad sanadka oo tadliis ku qa ku dhaco tadliisku waa qarin sanadkii oo wax la qariyo haddaba tadliisow maxaa tahay wa huwa an yarwiya waa inuu wariyo alraawi raawiyu waa inuu wariyo caman laqiyahu ciddii la kulmay inuu ka wariyo eeg halkaa u fiirso raawi wuxuu ka warinayaa ciddii uu la kulmay aw caasarahu ama ay isku casri yihiinoo walam yalqahu aanu la kulmin oo aanu waxba ka qaadanin shay-an shay buu ka warinayaa oo lam yasmachu aanu ka maqlin minhu isaga muhiman xaalooyey midku moodsiinaya annahu isagu samica minhu inuu ka maqlay bisiiqatin qaab buunu isticmaalayaa oo taxtamilu samaaca aada u malaynayso inuu wax ka maqlay laakiin aan ku caddayn inuu wax ka maqlay halkan u fiirso eeg bal laba bal markaynu tan sharaxno bal isu qiyaas labada shay nin ruwaadda ka mid ah ayaa macalin macallimiintiisii sheekh shuyuukhdiisii kamiduu wax ka maqlay oo uu wax ka qaatay oo uu la kulmay oo la ogayay inuu arkay ayuu wuxuu ka werinayaa xadiis aanu ka maqal ha dhowto qofka daahirkii haystaa muxuu is odhanayaa orde ninkaasi sheekha ah, waxbuu ka qaatay waxbuu ka maqlay ardaybuu u noqday wuu arkay ya dee tanna wuu ka wariye saasuu is odhanaya soo ma miyaa tuhma ku gelaysaa tuhma kuma gelayso asalkaasaas kaga soconaysa laakiin muxadisiintu waa niman daqiiqiina hebel hebel wuxuu ka wariyey way u cayimanta hadhaba waxaa lagu odhanayaa waa sanadkaasi daahirkiisu waa sixa yani wuxuu u sanad toosan laakiin far yar baa ku godanoo fulaan lam yasmac hada alxadiis min fulaan sheekhiisa warkaa kamuu maqan walow xadiis kale ha ka wariyey aimada nin kamid a ah ayaa nin xadiis u sheegay msuwaar xadiiska ayaa kuu sheegay msul hebel baa ii sheegay hebel baan kasoo wariyay xadiiskaasoo saasuu iigu sheegay markaasuu i waaya sheekii ka waa uu diyaar garoobe wuu baxay hebelkii uu ardaygu xadiiska ka warinayay ayuu u tegey waar hebelow ha maadaa hebel xadiiskaa ka maqlay markaasuu yihi maya hebel kama maqal ee hebel waxaa xadiiskaa iiga soo wariyey hebel maxaa soo baxday in labadooda cayo udhexeeyaan in hal qof u dhexeeyo siduu ku dareemay ninkan weydiinaya dee nin durbe iyo mumaaraso ulahoo garanayo oo warka hayuha markaa waa cajiib tadliis baa la ydhaha arday ayaa sheekhiisii sheekh uu wax ka dhigto wax ka qaatay ayuu wuxuu ka warinayaa waxaanu ka maqal adigu markaad daahirka eegto dee waxay soonaysaa ardaygan sheekhan waxbuu ka dhigtay waa arladu waa dhag soo maha laakiin axaadiis kaleu ka maqle kanuu hadda ka warinayo kamuu maqal saw khafi maaha warkaas yaa ogaan kara dee nin waxaa ogaan karaa axaadiista hebel intuu iska dul fadhiistay wuxuu hebel ka maqlay iyo waxaanuu hebel ka maqal warkeed haya oo hebel soo kala shaandheeyey warkiisa taasi tadliis baa la dhaha tadliisulisnaad waxaa kaloo tadliisulisnaad la idhaahdaa laba nin oo isku casriya oo wakti wada noolaa oo magaalo wada degan oo midkood caalim ka kalena arday cilmigii doono yahay oo aan waa isku casra waa isku magaala hadday doonaan waa isku gobol waa isku waddan inay inay wada kulmaan waa suurtagal laakiin ninkani ninkan lamuu kulmin isku magaalay degan yihiin isku waddan bay ka soo jeedaan madallay isugu yimaadeen hadday doonaan meelaha qaarkood baa laga yaaba inay ku kulmaan oo maalan diyaarad baa jamcisay iyagoo iska wada socda ma fahanta labadaa nin waa isku casri waa isku zaman waa mumkin inay kulmaan waa mumkin markaad adigu saa u egto laakiin waxaa la ogayay inaanay kulmin labadii nin ninkii ninkii ardayga ahaabaa sheekii ay ah, isku casriga ahaayeena aanu la kulmine arkin hadday doonaan isku waddanka ahaayeen ama isku magaalada ahaayeen buu wuxuu ka warinaya waxaanu ka maqan ilaa kama maqan marka markaad saa u eegto waa labadan hargeysay wada deganaayeeno waa okay way isgaari karaano waxbay kala qaadan karaan adu saasaa is laakiin nimanka xadiiska warkiisa hay iyo raji raggiisu waxay ogyihiin labadaan inay isku wadan ahaayeen mutacaasiriin ahaayeen isku magaalo ahaayeen laakiin midkood mid aanu waxba ka qaadan oo ninkaas sheekha aanu arday u noqon oo xalaqaad xalaqaadkiisa kamid aanu fadhiisan nin baa beri wuxuu wuxuu nashriyey nin sheekha ka nashriyey hadal markaasaa nin nin baa hadalkiisii raddi ka qoray wuxuu yihi hebel wuxuu sheegtay inuu hebel aada u dhugtay duruustiisa iyo casharadiisa iyo majaalistiisa aada ugu dhugtay laakiin waxaan idiin sheegayaa weligii majlis uu leeyahy inaanu xaadirin marka hebel warkiisii waan dhugtay maxay noqotay faataa dhugle soo ma ya waxaan jirin bay noqotay soo ma ha waxaanay wada joogeen waddan ay suurtagaltay inay wada kulmaan oo is arkaan marka waa waa war khafiya waa hagaag raawi baa wuxuu ka warinayaa sheekhu wax ka maqlay oo uu axaadiis ka wariyey oo wax ka qaatay wax aanu ka maqan taasi waa suuro suurada labaadna raawiba wuxuu wax ka warinayaa ciday ahayd ciday isku casri yihiin oo ay suurtagal ahayd inay wada kulmaan ayuu oo aanu la kulmin buu wax ka warinaya waaya raawigaasi wuxuu isticmaalayaa labada jeerba siiqo samictu iyo akhbaranii iyo ma isticmaalayo siiqo ku cad inuu waxaan maqlay ma isticmaalayo markuu wixii warinaya xadiiskii warinaya ma ma isticmaalaya samictu iyo akhbaranii iyo xadathanii siiqa siiqooyinka iyo qaababka sariixa ku ah maqalka isticmaali maayo waayo hadduu isticmaalo oo lagu soo qabtay inay beentaydi benawes baa la qoraya soo maa muxuu samaynaya wuxuu isticmaalayaa siiqo ihaama siiqo aan ku caddayn inuu ka maqlay hebel wuxuu yidhi buu odhanaya hebel wuxuu yihi hebel wuxuu sameeyey saaye sidaas hebel saaye saasuu yihi wuu yihi markaan kura hebel baa sidaa yihi macnaheedu waan maqlay miya maya haddaad hadhowtay ku tiraa nin waaad benta usheegaysa soo hebel baa saa yihi dee wuxuu qofka ku odhanaya maxay dee maanaa kugu ui waan maqlay anu anu ma ku odhan anaa maqlay war la sheegayun baan dee kugu ui waa waa waa waa waa uu yihi wuu yihi buu isticmaalaya can buu isticmaalaya can oo iyaduna aan samaac ku caddayn ayuu isticmaalaya siiqadaa taxtamilu samaac saasaa looga jeeda siiqa aan ku caddayn samaaca oo inuu maqlay ku moodsiin karto isticmaalaya siiqa maqalka ku cad ma isticmaalayo tadliis baa la yidhaha markaas tadliis ayaa la yidhaha tadliis macniis waa maxay waa wax qarin atadliis waa altaqtiya waltakfiya waa inaad shay daboosho oo aad dadka ka qariso rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam suuquu yimi markuu suuqa yimi buu wuxuu arkay nin cunto iibinaya dabeedna nebigu cuntadii uu iibinayo ayuu gacanta geliyay soo maa muxuu arkay nebigu inay hoosta ka qoyan tahay dushana de si fiican buu uga sallaxay oo qayaankeedu uma muuqda dadka nebigu muxuu uhi man kashana falaysa mina tadliisku waa kaas tadliisku waa sidaas walihada culimada qaar baa tadliiska fogeeyey oo meel adaggeeye tadliis baa la yidhaha qadiyada noocaas ah waa qadiyatun khafiya soo ma waa fahanteen soo ma miyay la mid tahay xadiiskii mursalka ahaa xagga xagga soo qabashada miyay la mid tahay ya xadiiskii mucallaqa ee bukhaari uu yihi bukhaari baa wuxuu yihi qaala imaamu malik qaala imaamu malik imaamu malik wuxuu yidhi bu uhi bukhaari maalan hadalkaasi bukhaari inaanu maalik ka maqlin waa iska caddahay waayo bukhaari maalik ma soo gaadhin soo maha hmm. ayib marka waa sida waa sida tadliisulqadci tadliis la yadhaha baa mid a ah. nooca khafiga ah oo waa maxay ta hore aan ku celiyo alawalu ka hore tadliisulisnaadi weeye wahuwa tadliisu lisnaadkii an yarwiya waa inuu ka wariyo araawi raawigu caman laqiyahu ciduu la kulmay oo uu wax ka qaatay buu wuxuu wax ka warinayaa shay-an lam yasmachu minhu waxaanu ka maqal buu ka warinaya sidaa isugu xir halkaas hadalkaa waxaa looga jeedaa an yarwiya raawi caman laqiyahu shay-an lam yasmachu minhu ko waxaa looga jeedaayoo kale aw ama caasarahu uu la casriyey an yarwiya raawi inuu raawigii ka wariyo weeye caman caasarahu ciday isku casri yihiinoo walam yalqahu aanu la kulmin laakiin ay suurtagaltay inuu la kulmaa shay-an shay buu ka wariyey oo lam yasmachu minhu aanu ka maqal sheekha mucaasirkaana wuxuu ka warinayaa waxaanu ka maqal sheekha uu wax ka dhigtayna wuxuu ka warinayaa waxaanu ka maqal labada jeerbana wuxuu isticmaalayaa siiqe ihaama oo aan samaac ku caddayn ma aragtaada ya muhiman xaalo uu moodsiinayo anahu samicahu minhu inuu ka maqlay buu ayuu ku moodsiinaya bisiiqatin buu kugu moodsiinayaa qaab oo taxtamilu samaaca maqal ixtimaasha laakiin aan ku caddayn maqal bay ixtimaashaa laakiin kuma caddaa kaana waxaa la idhaahaa tadliis lisnaad baa la yidhahdaa tadliis lisnaadki waxaa ka mid a wa huwa tadliis lisnaadku anwaacu noociyo weeyaan buu kuri sheekhu tadliis lisnaad waa maxay waa noocyo tdliis اqaطci baa ka mida tdliis sukuut baa ka mida tdliis اcadf baa kamida tdliis taswiya ka mida oo ka ugu shar badana saqdigan kafiga ah saqdigan khafiga ah ya sheekhu laba u qeybinayaa tdliis اlisnaad iyo tdliis shuyuuk sadiga saqdiga khafiga wuxuu sheekhu uqeybinaya tdliis اlisnaad iyo tdliis shuyuuk tdliis اlisnaadkuna anwaac buu leeyahay anwaacdiisiina afar buu anwaacdiisiina afar buu ka sheegay waynu waynu arki doonaa insha alla darsigani dambe ayaynu arki doonaa idan halkaas waxaad ku fahantay muxadisiine isilaaxaadka waxay uga jeedaan hal midun baan kuu sheegaya marka saqdiga daahirka ah saqdiga daahirka ah mucallaq iyo mucdal iyo mursal iyo munqatic baynu uqaybnay soo maha culimada qaarkood ayaa jira oo mun oo mursal u isticmaala munqatica iyo mursalka mursalnimo aynu u naqaano macna caam u isticmaala oo xadiiska isagoo mucdal u ka odhanaya fiihi irsaal isagoo mucdal u ka odhanaya fiihi irsaal isagoo mursal u ka odhanaya waa mursal isagoo munqaطicuu ka odhanaya waa mursal lafd lirsaal buu wuxuu isticmaalaya maxay ama lafdiga mursal buu wuxuu isticmaalayaa macno caama way iman doontaa kutubta gaa dambe ayay noogu iman doontaa hadda muhim waxaa inaad intaa hayso idan khulaasatu darsina maanta waa maxay saqdigii sanadka labaynuu qaybina saqdi daahira iyo mid khafiya kii ka kii daahirka ahaa afar baynuu qaybinay kii khafigaana labaynu qaybinay tadliis iyo tadliisu shuyuukh tdliislisnaad baa isna afar u qaybsami doona intaasaad maanta ihaynaysa waadix soo ma subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk